acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin maxamed bni cabdillaah wacalaa aalihi waasxaabihi dayibiin adaahiriin waman tabicahum biixsaan yawmiddiin ama bacd qaala xaafid alciraaqi ziyaadat hiqaat dadka hiqaadka ziyaadada ay la yimaadaan qaal waqbal ziyaadaati ziyaadaati hiqaati minhum ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم أو لم يخالف أو لم يخالف فاقبلا هو ادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا aw khaalafa alidraaqa naxwu jucilat turbat اlardi fahiya fardu nuqilat faالshaafici waaxmed اxtajaa bida wاlwaslu wاlirsaalu min da ukhida lakina fi lirsaali jarxan faاqtadaa taqdiimahu warudda ana muqtadaa hada qabulu lwasli id fiihi wa fii ljarxi cilmun zaa'idun lilmuqtafi bismi illahi araxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa maxamedin waaali wasaxbi wasalim ziyaadatu hiqaati hada mabxahu fiqada ziyaadaadka ay la yimaadaan ama sanadka ha kula yimaadeen ama matniga ha kula yimaadeen sanadka markii ay la yimaadaan waxaan kusoo marnay tacaarud alwaqfi wal iyo waqfiga iyo rafciga ayaanu kusoo marnay ilaan waxa weeye qof hadduu rafciyo qofna uu wasliyo labaduna ay hiqo yihiin qofka wasli waa ziyaad hadduu qof xadiidkii marfuuc ku wariyo qofna uu mawquuf ku wariyo qofka marfuuca ku wariyo ziyaadatu hiqa waayo laakiin taasoo dhan waxa weeye sanadkii ku saabsan tahay halkan ziyaadatu hiqaad badanaa wuxuu ka wadaa matniga wixii ku saabsan xukunkoodana marka waa isku dhow yihiin inkastood mooda xoogaa inuu maanta ma arkaysaa ay culammada warkeeda uu aad iyo aada u badan yahay meesha aad iyo aad buu maanta ma arkaysaa u badan yaho wax lasoo koobi karo ma aha saa darteed wuxuu yihi waqbal aqbal niyuhu muxadidka ah ama faqiiha ah ziyaadata hiqaati hiqaatku waxay ziyaadiyeen minhumu ayaga xaggooda oo waa maxay nin hiqaa ayaa mar xadiiskii wuxuu warinaya isagoo naaqisa marna isagoo ziyaado wato wa min siwaahum ziyaadadaasoo siwaahum ka ahaatay isagu ninka keligiisa hiqadaasiyo u warinaya laakiin hiqo kalaa ku khilaafayo wax ziyaadaa ayuu ku daraya fa calayhi saas korkiisuuna almucdamu culimmada badankeeda ahaatay oo waa kuwa meelo badan ku idlaaqaya sida nooga aad ku arkayso ziyaadatu hiqati maqbuula culamada idlaaqayso inkastoo arrintaas laysku haysto wa qiila laa qiil wuxuu leeya may ziyaadadu hadday raawiga ka ahaato ama ay siwaahu ay ka ahaato oo maaragtay cid kale iziyaadiyo halka raawina uu naaqis u wariyo ama hadduu asagu marna ziyaadiyo marna naaqisiyo labada la aqbali maayo waqiila waxaa ilaa minhum hadduu nin raawi ah ou keligii marna naqsi ku wariyo marna ziyaado uu ku wariyo ziyaadadiisa la aqbali maayo sababtoo itihaama ah imaanay leeyihin laakiin min siwaahum waa laga aqbala aqwaashaas ayaa meesha ku jirta kolleyna baabkan wuxuu la mid yahay baab alwaqfi waalirsaal oo waa noo eh, maaragtay laga soo hadlay asalku marka waxa weeye ziyaadada hiqada inay maqbuul tahay haddii marka wax ay maaragtay ka raajix noqdo aysan lahayn tarjiix haddii aan lahayn marka qaraa-inta unbaa la fiirinaya qarinaduna kulley way xoojinaysaa dadka agarka iyo axfadka iyo qaraa-in badanaa maanta ma arkaysaa la fiirinaya wan sidoo kale waa noo imaan doontaa waqad qasamahu shaykhu sheekhu wuxuu u qaybiyey wuu qaybiyey faqaala wuxuu yidhi man farada ay man farada hiqatun ayaa ku jira waaba taalaaba man farada hiqatun taas oo duuna hiqaati ka horeysa waa faacilkii man farada waa kaas man farada hiqatun wuxuu la kala noqdo duuna hiqaat wuxuu kala noqdo hiqaadaasoo khaalafahum fiihi oo ku khilaafay wuxuu la kali noqday sariixan sicad oo mukhaalafo wuxuu ka wadaa mukhaalafo oo maanta ma arkaysaa iska hor imaanaysa oo mutanaaqid huquwa oon la jamci karin fa huwa asagu raddun ay marduudun waa ay ku la celiye cindahum agtooda aw lam yukhaalif ay man farada hiqatun duuna hiqaat walam yukhaalif ma usan khilaafin wax mucaarado ay ka hor imaanaysana ma wax hadda maaragtay eh, ee ka hor imaanaysana ma laha oo waxay ku miaaliyaan maalan xadiidkii idaa walaga alkalbu fii inaa'i axadikum ma garata falyaqsulhu sabca maraat riwaayad oo cali bni khashram ah waxay dhahan waxaa ku jirta falyuriqhu marka waa iska xukum ziyaadaha ah falyuriqhudaas wax xadda ay riwaayadii kaloo tasbiicii ay kala hor imaanaysa biyihii ou galay in la daadiyo waxay ka hor imaanaysa lama arko bal muqtala xadiidka alfa weelkiiba haddii la dhaqaa wixii ku jiro afka geliyey waa midboobi oola marka xadiidka wixii laga fahmi lahaa ayba faa-iideyso xadiidkiiba siisa fasirtaba taas iyada marka hadduuse khilaafin faqbalanhu taa aqbal wadacaa fiihi lkhadiiba arrintan khadiib waxuuba sheegtaba alitifaaqa in laisku isku waafasay mujmacan macna waa loo badan yahaa laga wada badana ee dad unbaa khilaafsan ow khaalafa alilaaqa ilaaqiyou khilaafay xadiid kale ilaaq iyo cumuum uu keenayo riwaayadan oo hiqadan zaa'idkaana waxay keeneen taqyiid ama takhsiisay keeneen ma garata taqyiid ama takhsiisay keenay mihaalka waa arki doona naxu jucilad waxaa laga yeelay turbat lardi turbadii ardada dahuuran laga yeelay fa hiya iyadu fardun waa fardi xadii ziyaado oo maaragtay raawi oo la kale noqdayo nuqilad lasoo guuriyo fashaaficiyu shaafici iyo wa axmedu axmedu ixtajaa bidaa way xujaysteen riwaayada oo idlaaqa iyo taksiiska keenaysa waa xujaysteen wlwaslu walirsaalu min daa ukhida taasna waa macno kale noo imaan doonta halkan marka wuxuu ku baari doonaa baxfigiisu ziyaat hiqaat haddaa ka fiirsaan tashiirka laftiisu fiican u dhigo aada u dhigay amilo fiicanna waa uu keenay ziyaadatu hiqaatu waa fan oo aada iyo aada muhim ay ah dhaan culummadu oo jadiirun bilbaxth walmacrifa in la baxfiyo oo la ogaado aada iyo aada ugu baahan waana meesha culummada ay ku kala baliyeen xifdiga axaadiista iyo fiqhigeeda iyo maanta ma arkaysaa cilmu lusuul iyo cilmu اlxadiid intaba maanta ma arkaysaa cilmu اlfiqhi intaba lagu baaro ilaa axaadiidii baa xukunka laga qaadanaya marka axaadiidii riwaayadka waa isku khilaafayaan ziyaadaad iyo naqsi iyo waxyaalaasaa isku jira marka badanaa culummada iskhilaafkooda ay qaybo badan ay maanta ma arkaysaa door weyn ayuu ku leedahay nin saxiixiyey nin iska aqbalay mutlaqan nin diiday nin tarjiix u fiiriyey waxyaalahaas iyo ku saabsan culummo marka aada iyo aada u badan baa fannigan aada u taqaanay waxaa ugu mudnaa ninka la yidhahdo sheekha la yihahdo imaamu la'ima maxamed bin isxaaq bin khusayma sheekha la yidhaahdo ibnu xabaan wuxuu xibaan ardaygiisa wuxuu yidhi lam ara calaa adimi اlardi dhulka korkiisa kuma arkinuu yihi man kaana yuxsinu sanaacata sunna qof sunnada macnaa sanaacadeeda iyo waxbaa usluubkeeda iyo mustalaxeeda iyo qaabkii u socoto aada u yaqaanow dhaha wayaxfadu sixaaxa bialfaadiha ee axaadiisa saxiixa lafdigeeda xafidsan wayaquumu bizaati kulli lafdatin tuzaadu fi lkhabari min hiqa ziyaado kasta oo xadiid walbaa nin hiqaa uu ku ziyaadiyey xafidsan xataa ka ana sunana nusba caynihi waxaad moodaa axaadiistii in ay joogto niman kaloo badanoo culamo oo shaaficiyaan ayagana aqoontooda aad iyo aad baa maaragtay loogu sheego marka ziyaadatu hiqaadka hadda sheikhu wuxuu noo sheegay waa la aqbalaa ninka ziyaadiye ninka kale nacam mucdamku u nisbeeyey qaar waxay may maba la aqbalahay laa ninka ziyaadiyey hadduu qof yahay iyo ninka nusqa hadduu isqof yahay iyo kuwo kale hadday yihiin qaar waxay halka ninoo ziyaadiyey mar ruqsa lagu aqbala cidkaa laga aqbalahay laakiin aqwaashaasoo marka dhan ninka la yidhaahdo xaafid ibnu salaax marka uu soo khulaasiyey waxaynu ziyaadada saddexaan u kala qaadayna inay tahay ziyaado oo ninka fiqada ahi oo ku khilaafayo fuqaada kale baxaysu aan la kulmi karaynin oo xadiidka kale ka hor imaanayso marka shaadkiisa aan kusoo marno iyada waa radig oo dhan culimada badankeedu waa saas isagoo ijmaaca u sheegtay laakiin qaar qaara iska dhaa ziyaada iqati maqbuulatan oo kale laakiin sida loo badanya waa taas wey amase inaysaba khilaafeenba ma un tafsiir iyo maaragtay ibhaam qarsoonaa iyo tawdiix iyo waxyaalahaas ayay maanta ma arkaysaa ay keenaysaa taas iyadana dhib ma male midda saddexaad wuxuu yidhi waa mid itlaaq xadiidka ku jiray ay qaydaysa ama camuum ku jiray sida matalan xadiidkii jucila turbat lardi oo kale xadiidka asalkiisu maanta ma arkaysa wuxuu ahaa wa lana alardu masjidan ayaanalo kaga yeelay soo ma wa jucilat lanaa turbatuhaa duhuura turbadeedana ah riwaayaadka badankeed wajucilad lanaa dahuuran ay leeyihiin turbadaas waxay ziyaado la tahay isagu wuxuu leeyahay abu malik alashjaci sacd binu daariq alashjaci ayaa can ribc bn khiraash can xudayfa kala kala noqday laakiin ma ahan daariq keliya wax la kala noqdee ribci laftiisa can xudayfa kala kale noqday can xudayfa kala kale noqday riwaayada kale oo oo asalka waxay leedahay wajacala lana alardu masjidan wa duhuura wa duhuura haddii la yidhaahdo waxaa lagu qaadaa maa calaa waji lardi dhagax hadday tahay bacaad hadday tahay wixii dhulka korkiisa in lagu weyse qaadan karo riwaayadan kale oo wajucila turbatuhaa lanaa dahuuran dhehaysan itlaaqi ardladay ama qaydaysa ama way khasisaysa oo dhulkii oo dhammahan dhulka cara waa inay tahay ada manhaajkii fiqii shaafic markuu ka hadlaayo bituraabin lahu qubaar waa kuwa ku qayday meel cilaa iskama dhahaye riwaayadaas ayay ictimaadayaan marka culimo qaarku waxay yidhaahdeen ziyaadadan nooc mukhaalafa ku jirta ibnu sala markuu xiro nooc mukhaalafa waa ku jirta baxaytu itlaaq iyo taqyiiday keenaysa ee takhsiis iyo taqyiidi keena noocna tii aan khilaafsanay khilaafasta waa la jamci karaa xadiidkii iyo ziyaadadan waa la jamci karaa saa darteed culimmada nadarkeeda isku khilaafto culamada dhehaysa waxaa lagu booreysan karaa kullamaa calaa wajhi l ard riwaayadaa taqyiidkaas waxay leeyihin waa riwaayo oo shaado aho mukhaalafa ku jirta sababtoo ah itlaaqii ayay soo qeytay ama cumuumkii ayay takhsiisisay shaafici iyo axmedna waxay leeyihin riwaayadan maadaama aysan ka hor imaanaynin oo maaragtay ilan caam iyo khusuus mucaaraladooda dhib ma laha yuxmalu maaragtay yukhasas eh, maaragtay yuxmalu alkhaas cala alcaam eh, maaragtay wayuxmalu eh, muqayad cala almutlaq soo maaha dhib ma laha saasay marka culimmada ay yiraahan marka xaafid ibn xajar asu wuxuu rajaxayaa ama aimada uu ka soo goorinayo sida shaafici iyo aimo badan ibn xusayma ziyaadada horta ziyaadada laba saxaabi haddii iyagu laba xadiid oo ziyaado kala wata ay wariyaan ayaga waxa waaye waxaa dhici kadeenba inuu rasuulka saan uga maqlay ninba kii kale ka maqlay laba xadiisa lagu xambaareen ayaga tacaarud male ziyaadadooda waa maqbulo mithaal waxay uga dhigaan ninkii ugu dambeeyey oo maanta ma arkaysaa naarta markii laga soo bixinayay ee ilaah uu yihi tamanna oo waxaad aragto tamani ou dhaha alloo maigu ciyaaraysaa ayuu yihi maaragtay intou wax tamaniyo laka dalika wa mithluhu maca iyo isaga mithalkiisa xadiiska abu hurera iska weli saxeenku ku yaalla markuu abu sacuud alkhidri uu maqlay xadiidkaas waxau dhahay ashhadu la samictu rasuul lah sal l yaquul laka dalika wacasharatu amhaali laka dalika wacasharatu amhaali marka waxaa lagu xambaarayaa nin walbaa nabiga inuu si uga maqlay oo nabiga marka hore la ogeysiiyey inuu milo maca marka damban tan marka loogu daray ayaga marka ziyaadatu saxaabada maaragtay yani ziyaadaadkooda iyadaa maaragtay eh, raddi iyo midna male mar kastaba marka maqbuul ee waa taabiciinta faman bacdahum xadiidkan horta eh, lama uusa kale noqon abu malik sacd bnu taariq eh, can ribci bni khiraash ee ribci bni khiraash waa xudayfo kale kale noqday nacam laakiin <coughs> ziyaado way ku tahay turbatu hadaa ziyaado waa ay tahay soo ma saddexdaas uu kala qaybiyey adiga xaafid ibnu xijaar xaafid ibnu xajar maanta ma arka isagu wuxuu soo khulaaseeyey culamo markuu ka soo guuriyey wuxuu yidhi kalaamka a'imada markii lasoo khulaaseeyo ana ziyaata inamaa tuqbalu miman yakuunu xaafidan mutqinan ninka xaafidka mutqinkaa laga aqbalaya xaydu yastawi maca man zaada calayhi fii dalik dadka oo wax ku ziyaaday oo xagga xifdiga iyo cadadka uu kule egyahay fain kaanuu agtara caddan hadday ka badan yihiin minhu aw kaana fii man huwa axfadu minhu ama dad isaga ka xifdi badan uu la joogo aw kaana huwa kayra xaafidin isaguba xaafid weyn maahana waa iska saduuq xoogaa isagu walow kaana saduuqan fa ina ziyaadatuhu laa tuqbal lama aqbalayo qaala shaaficina markaas waa ka yidhaahda alcadadu lkahiiru wlaa bilxifdi min alwaaxid hadal hadalkaasu egna ibnu khuseyme iyo culimo badan ayuu kasoo guuriyay marka waa un baabkii horoo laleeyahay qaraa-inta hadda meesha xoojiso eh, ayaa la fiirinaa qaraa-inta xifdigooda cadadkooda qaraa-imaha kale waxyaalahaas oo kale dhanaa la eegaya marka eh, hal qariinadu hal keliya ma aha marka meelahaas oo dhan ayaa marka la xoojinaya nacam marka un badana waxay fiirinayaan markii la yidhaahdo axfadka iyo a la fiirinaya had waa wixii qaraa-intu ay xoojinayso hadalkaasi in la leeyahay hadba meeshay qaraa-intu ay xoojiso oo la baxfiyo dadka xifdiga badan dadka badan waxay kaloo qaraa in qofka qofka u dhowa xadiidkiisa aada uga warqaba sida xadiidkii laa nikaaxbi weliyan aan soo sheegnoo dhahnay ninka yidhahdo israa'iil oo awowgiis ka wariyey axaadiista awowgiisna kal faataxat u xafidsanaa iyo faamiligiisa dhammaayoo ka wariyey iyo dad fara badan waa qaraa-in badanoo maanta ma arkaysa eesh isu timid hmm. waqbal aqbal intaas markaan fahmnay ee intaad marka waa noo fuuda inaan fahmno waqbal waxaad aqbashaa ziyaad ziyaadaati hiqaati dadka hiqaata ziyaadadooda oo weliba halkan matnigaa laga wadaa amaa midii maanta ma arkaysaa sanadka waa soo marnoo waa wasliga iyo wasliga iyo hadday istacaarudaan iyo irsaaq iyo hadday istacaarudaan waqfiga iyo rafciga hadday istacaarudaan iyadana qaraa-inta unbaa haddaba eesh la fiirina minhum kuwa ziyaadiyey laftiisa qofka isagu ziyaadiyey ee marna naaqisiyey marna jada ka aqbal iyo min siwaahum iyo cid kale hadday wax ziyaadiso fa caleyhi saa korkiisana almucdam mucdamka u ahaaday saas jir lakwaa laisku haystaa waqiila laa maba laga aqbalay waa mutlaqanba qowlkaas waa qowl baciid waqiila laa minhum kuwa ayagu marna wax kordhiyey marna wax zaad lagama aqbalaye kuwa kale zaadadku waa la aqbalaya inta hordhan marka waa aqwaal wey oo ictidaalka xooga aan ufogana arrinta gudagale u baahan tahay waqad qasamahu shaykhu shaykhu wuxuu qeybiyey saddex qeybood uu qeybiyey faqaal wuxuu yihi man farada hiqatun faacilku waa ah hiqatutaas dambo duwana hiqaadka ka dambaysa wuxuu la kale noqdo can hiqaat magrad hiqahaasoo khaalafahum ayaga khilaafay fiihi xadiidka ziyaadada ku khilaafay sariixan oo waa maxay bxaydu laa yumkin aljamcu baynahuma ma garata dhinac walba haddii mutlaq iyo muqeyd laysku xambaaro male khaas iyo cumuum laysku xambaaro male weji kaloo jamciyo malahan waa mucaarado taam ay noqoto fahuwa raddun cindahum ay fahuwa marduudun cindahum waa kula radiyey waa midda koobaad ow lam yukhaalif maba khilaafinba oo macnaha waxa weeye waa tafsiir iska yar ma garat ya tafsiir maanta ma arkaysa iska yar sida ma garatay eh, eh, eh, biyihii eegu gala daadii oo kale waxay kaloo ku mitaaleen xadiis oo nabiga cale xumada fabriduu bilmaai way idlaaq rawaad kale waxay bimaai zamzam idan waa isku mid biyahaasna waa anfacayaan biyaha zamzamna waa anfac ziyaada barakahay qabaan idan maaha taasoo kale marka iyadana dhib ma laha taas hay aw lam yukhaalif aqbalan huwa dacaa fiihi lkhadiibu khadiib wuxuu sheegta alitifaaqa mujmacan ayuu sheegta midaan nacam laakiin kolley una qaraa intaa la fiirinayo ma garada qaacid waa hadalkan waa hadalka ugu soo dhow oo asalka ah laakiin un markastaba maxaa xooga la fiirinayaa qaraa-inta hadalkan dambe ayaa xoogaa ugu soo dhow aw khaalafa aliطlaaqu khilaafay khilaafkeedu mukhaalafo aan la jamci karina maaha ee iطlaaqi ama cumuumkii oo iطlaaqi naxwu jucilat turbat اlardi jucilat اlardu duhuurna la yiriye turbadii uu keeno oo takhsiis keenaysa ama taqyiid keenaysa fahiya fardu nuqilad waa waa fardi oo lasoo guuray dhinacay ka tahay ma garatay oo khilaafsan tahay tii hore oo oo mukhaalafadii ay dhinac la mid tahay dhinac kalena mukhaalafo maahano xoogaa hadda idlaaq iyo maaragtay eh, eh, caam iyo khaas waa laysku xambaaraa maaragtay mudlaq iyo muqeydna waa laysku xambaaraa xoogaa waa kasoo dhowda saa darteed midaan damba culimmadii isku khilaafto fa shaafici shaafici axmed ixtijaabida way xujaystee oo haddaad aragtid ee turba waxaa looga jeeda tiyamumka baabka markaa aragtay ee shaaficiyada xanaabadu ay leeyihiin ma garatay tur baa lagu xujaysanayaa ziyaadadaana xujaysanaya qolada kale oo maalikiyada iyo axnaafta oo kale ay calaa wajhi lardi gaar ahaan imaam maalik ma garatay fatimamu saciidan iyo iyo luqawiyiinta waxay ziyaadadan ya marka waxaa keentay mukhaalafay keentay oo dee cumuum iska jira ay qayday xadii aayaddiina kuma jirto xadiidkii asalka ahaana kuma jirto saa darteed waa in cumuumka loo daaya ama idlaaq jiri ay taqyiiday saa darteed waa in loo daaya ayadkooda waa ka shaada agtooda waa ka shaada sababto waa qaacidadii horey haleeshiina hmm. marka midka mutaradida bayna bayna halkan muxuu uga jeedaa walwaslu wasliga iyo walirsaal irsaalkana daa ukhida wasligii iyo irsaalkii tacaarudkoodii aan soo marnay min daa ukhida waxay kamid mid tahay min baabi zaati hiqaati ka mid tahay shiikuna inuu isku meel ka dhigay ahdo culimmada badana isku meelay ku dhigaan ibnu salaax salaaxu iska raacay waaba isku baabbaaba ma garatay ee waa maxay taasina sanadkay gelaysaa tana maxay gelaysaa matnigay gelaysaa والwصل iyo واlrsaal ay watacaarud اlwصl واlirsaal min da ay min zaati ee ahiqaatiba ukhida laga qaatay okay saas markuu yiri ictiraadaa meesha yimid laakiin waxay dhahda fi lirsaali irsaalka jarxam ayaa ku jira ee fi lirsaali laakina fi lirsaali waxaa ahaaday jarxan laakina jarxan jarxantaas marka waa khabaru laakina laakina jarxan baa fil irsaali ahaaday faqtadaa taasi waxay dalbanaysaa oo keenaysaa taqdiimuhu in la hormariyo oo irsaal iyo wasla hadday is ishormariyaan irsaalka in la hormariyo qaacidaduna maxay ahayd haddii oo wax oo qara-in aysan ka hilin wasliga in la hormariyo ma garata ma garata haye min daa ukida saasaa maanta ma arkaysa ahaa faktallah wuxuu keenayaa taqdiimahu in la hormariyo irsaalka oo wasliga laga hormariyo haye faktallah wuxuu keena dhahay taqdiimahu in la hormariyo isaga oo macnaha irsaalka iyo wasliga hadday ay tacaarudaan in irsaalka maanta ma arkaysaa la hormariyo warudda waa la radiyo waxaa la yihi anaa muqtadaa haada arrintan waxay keenaysaa waxaa waaye qabuululwasli wasliga in la hor aqbaloo la hormariyo id fiihi waxaa ku sugan iyo wafiljarxi cilmun zaa'idun cilmu zaa'idha ku sugan lilmuktafii ninka cilmiga dalbaaya oo waa maxay maya lilmuqtafi lilmuqtafi macnaha waa maxay qaaraa soo jeeso waxay yidhaahdeen irsaalka jarxiga ku jira qaacidada noo imaadana jarxiga tacdiilyaa la hormariyaa tacdiilaa la hormariya jarxigaa la hormariya marka idan waxay dhaheen wasliga ha laga hormariyo laakiin mayaa la yiri wasliga iyo irsaalka wasliga jarxiga waafaqaya sababtoo ninka wax wasliyey ninka irsaalka cilmi zaa'id ahu dheerya ninka waxjarhaan ninka mucadilka cilmi zaa'id ahu dheeryahay idan taas waxay keenaysaa sida jarxiga iyo tacdiilkaba tajriixa loo kulmiyo lianna cindahu cilmu zaa'id ninka waasilka iyo ninka maaragtay mursilkaana in la hormariyo ninka waasilka lianna cindahu waasilka cilmu zaa'id ha ahaado taasay keenaysaa ma fahamteen hadda ma fahamteen labaa ra'ya is haysata wuxuu leeyahay jarxi wa tacdiil qaacidada waxa weeye in jarxiga la hormariyo labana hadday was nina xadiidkii wasiliyo nina uu mursal ka dhigo ninka mursalka ah waxaa weeye xadiidkii waa tajriixiyay soomaan xadiidka wuu tajriixiyay soo maha marka asaga waa in la hormariyo almujarix muqadaman cala lmucadil saas maya dacniya agtiisa ahaa laakiin waxaa la yidhi ninka mujaraxa cilmi zaa-id zaaid sababta mucadilku cadaaladiisa ogya laakin jarxu waa cilmi zaa-id oo ninkan wuxuun ogeynuu ku ogyahay soo maa sidaa darteed ninka xadiidka mursilkaa wata asaga waxaa ka maqan xadiidka inuu mawsuul ou yahay ayaa ka maqan asaga oo ninkan kaloo xadiidka waasilka og yahay saa taasi waxay keenaysaa marka inaan wasliga aan hormarino كما نقدم الجرح لأن الجرح عنده علم زائد كما أن الموصلة عنده علم زائد أوسن منك مرسلك أوسن أبين وإنت أصفى مفهم تمدا وحويل والوصل xadiidka xaririntiisa oo qofku sanad mutasila ilaa saxaabiga nabiga uu ka wari iyo wal irsaalu xadiidka u irsaaliyo isagoon saxaabigii sheegin dhac oo nabiga u tuuro taabicigii mindaa ay tacaarudkooda macnaha ukhida min ziyaadati iqaati alaqaas waqti ziyadati tacaarud waa ka dhacay soo laakiin ragaa soo booda waxay dhaheen laakina fil irsaali jarxan baa ku sugan faktadaa arrintaa waxaa ka dhalanaysa oo keenaysa taqdiimahu in la hormariyo irsaalka maadaama uu jarxi yahay sida markii jarxi iyo tacdiil ay istacaarudaan maxaan hormarinaa jarxiga wa rudda waa la celiyo waxaa la yidhi ana muqtadaa haada ahalka koda lagu celiyey waxaa ka dhalanayaba arrintaasba ya qabuul wasl wasliga in la hormariyo sababtoo ah id fiihi waxaa ku sugan wasliga ninka xadiidka wasliyey iyo wa ljarxiba cilmin zaa'id baa ku sugan lilmuqtafi ninka cilmiga raadinaya wax dalbaa naam alafraad man kugu soo khatibnaa mise kalata haddaan usaxta daan daahay anigu waa soo diyaari haddaan degsanen okay waa dhowrgeed wax dhib male kan alafraadu afraadku waxa weeye waa fardigii mutlaq ahaa iyo fardiga nisbiga oo ka hadla nacam oo fardiga mutlaqa waa xadiidka qariibka camaloo lamid yaho oo hal un dariiqa keliya ku yimid qaraa-ibu saxiix oo kale sida inama alacmaal binniyaati soo maa fardu nisbina waxaa waaye markii ninkaas loo eego ama magaaladaas loo eego ama hiqa loo eego binisa waxaa markii loo eego oo fardi yahay nacam wlfardu qismaani wاlfardu qismaani fafardu mطlaqa waxukmuhu cinda shuduudi sabaqa wاlfardu biالnisbati maa qayatahu bihiqati aw beladin dakartahu aw can fulani naxwu qowl qaa'ili lam yarwihi can bakrin can bakrin ilaa waa'ili lam yarwihi hiqat ilaa lam yarwihi hiqat ilaa damra lam yarwi hada gayru ahli اlbasra fain yuriiduu waaxida min ahliha tajawuzan fajcalhu min awaliha walaysa fi afraadihi nisbiya ضacfu laha min hadihi اlxayfiya lakin ida quyida daka bhiqa faxukmuhu yaqrubu mima aطlaqana wاlfardu fardiga qismaani fardiga asalka waxay ah xadiidkii qof keliya oo wariyo marka waa laba qayb fa fardun muطlaqan ee yaqac wou dhacaa muطlaqan isagoo muطlaqa macnaa waa sida xadiidkiina malaxmaal bunyaata oo iyo xadiidkii oo isagana albayicaan eesh bilkhiyaar aan soo marnay ama dakl rasuul lah sal اla alيه waslm maka calىa ra'si esh wa xukmuhu xukumkiisana cinda shuduudi wa sabaqa oo soo hormaro waa maxay saddex darajo wey hadday dadka ninkan la fardi noqday hiqa oo toob ah haddii uu yahay ugu sareeya xadiidkiisa waa saxiix sida qaraa'ib saxiix haddii xadiidkiisa oo dabdigiisa uu dhow yahay oo xifdi uu dhow yahayna xadiidkiisa maxaa noqonaa xasan eberkiis hadduu yahaana xadiid waa la rudinaa isagaa hadda daciifka kala duwan oo qaarna waa qaar yasluxu lilmutaabaca qaarna waxa weeye waa madruux waay eberkiis waay wax kasoo qaad mal kaas marka waa kasoo baxna waalfardu binisbati fardiga oo nisbigaana maa qayatow bihiqatin waxaa tiri nin hiqaa ma warin ilaa fulaan maahan aa tiri laa liyarmihi hiqatun ilaa fulaan ow beledin dakartahu beled aad sheegto waxaa tidhi lam yarwi hada alxadiid ilaa ahlulbasra ayaa tiri oo ahlu maka ow can fulaanin hebel kama warin ilaa hebel maahan naxwu qowlu qaa'ili ninka qaa'ilka qowlkiisa uu yihi xadiid mucayan lam yarwihi ma warin can bakrin bakr ilaa waail ma garat waail maahan nacam ay macnaa waxa weeye waail ibnu bakar wey waa aabbo oo wiilkiisa ka warinaa wey haye lam yarwihi ma warin hiqatun ilaa damra maahan lam yarwi haadaa ma uusa warin hayru ahlibasra ahlubasra waxaan ahay marka macnaha waxa weeye fardiga nisbiga waa inaad tiraahdo markii loo eego wax hiqaa xadiiskaas hebel aa ka wariyo nacam ka qowli اqaa'ili lam yarwihi can bakrin ilaa waail waail ibni daa-uud waa xadiidkaas waxaa weeye waail ibni daawuud waxaa ka wariyey ma garat sufyaan ibnu cuyeyna ayaa maanta maarkays ka wariyey xadiidka asxaabu sunan arbaca ayaa wariyey min dariiqi sufyaan ibnu cuyeyna can waa'il bin daawuud can ibnihi bakr bin waa'il can الzuhri can anas an nabiy sal اllau alayh wasalam owlama calaa safiyata bisawiiqin wa tamrin nabigu calayh salatu salaam safiya wuxuu welimo uga dhigay sawiiq iyo timir sawiiqa waxaa la yidhaahdaa waa qaloonka ama daangada ama saloolka waxaa la yidhahda qololba se u taqaano ee inta la dubo markaas haddana la tumee hadhow marka la qasana biyo ama caano iyo wax kullaa lagu qoysanaa iyo soog iyo waxaa lagu darsana qaaliban waxaa u fiican midka sareenka ilaa sareenka ku adag sarreenka ta la dubo sidii daangadii laga dhigo aa la tumayaa marka iyadoo tumanaad marka iska qaadanaysa hadhow markaad meel degto ma karkari kartaa caano ama biyo iyo waxaa ku qooshaan haddaad biyo kul hesho waa sida waterbakiska maalkan ay dhahaan sareenkan ilmaha iyo dadka ay qasqastaan habeenkii lagu cashay ama confalkiska ilaa badar la dubay wa waa hanjalaaladii dheriga waagore ku dhegdhigi jirtay camal <laughs> maasheeno confalkiska <laughs> laaladii ayaa ku dhegdhegi jirtay eh, waa canyuuska waxaad qara asagana la dibo ah sooma canyuus waa qara inta la dubay la tumay iyo digiri waxaa isku lidax jira soo lasku dara militarigooda ataa soomaalida ma naqaano xataa militari in loo sameeyaa la rabay <laughs> hay marka waa xadiidkaas xadiidka marka waxaa wariyey sufyaan bnu cunay keligiisa wuxuu ku wari bakr bin wail bakr bin wailna wiilkiisa marka maya waail bin daa wiilkiisa ka wari bakr bin waail ah waail bin daa marka xadiidkaas oo kale marka waxaad leedahay lam yak warwi maaragtay h can bakrin ilaa waail bakar own aabihiis bis unbaa maanta ma arkaysaa ka wariyay cid kaloo kala warisay ma laha marka faa'iido kaloo xadiidiga ku jirto waa riwaayat laabaa can alabnaa jaadada waxa weeye inuu maaragtay aabaha wiilku inuu aabihiis ou ka wariyo ma garatay marka haddii uu aabbihi uu wiilkiisa ka wariyo waxa weeye waxaa la yidhahdaa min baabi riwaayat labnaa'i esh aabaa can abnaa waxaana loo sheegaya hadhow inuu qof ku qaldanin oosa dhin xadiidka sanadkiisa dabagedoon ayaa maanta ma arkaysa ku jira midkan uu leeyahay lam yarwi hiqatun ilaa damrana waa xadiidka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waxaa wariyay xadiidka damra bin saciid almaazini ayaa wuxuu ka wariyey can cubaydillahi bn cabdillahi bni cutba inuu yahaan u marinayna can abi waaqid allayhiya can nabiy sala allau alayh wasalam oo waa maxay Eh, inuu nabigu akrin jiray alayh salaa slam fi ladxaa walfidri biqaaf waqtarabat inuu akrin jiray maaniqa dabrqubaraana kusoo marna xadiidka eh, jumcadan kusoo marna nacam markuu bihiqa uu ku qeydayaa daaruqudni ayaa xadiidka wariyey dariiqa ibnu lahiica can khaalid bni yaziid can zuhri can curwa can caaisha laakiin maxaan ognahay ibnu lahiica muxuu yahay ya cinda jumhuur lmuxadisiin waa daciif oya niman cabaadili la dhaho aad marka ka wariyaan xoogaa xadiidkiisa sababtoo dacfigana wuxuu ga yimid kutubtiisiyaa gubtay asumaaga xifdigiisa ka sheekay xoogaa marka waxbaa iskaga qasbay marka nacam markii beled lagu qaydana isagana waa xadiid abu daa-uud oo ka wariyay can abilwaliid atayaalisi can hamaam binu yaxya alcawdi aldha shal cuudi afka nooga dhacay hamaam binu yaxya alcawdi ayaa la yidhaahdaa waa nin haqaa laakiin xoogaa qalqalada u leeyaho xadiidkii shalay waa kii ku gafay maaragtay kaan rasuul s idaa dakala alkhalaa wadaca khaatima waa kii xadiidkiisa munkar lagu xakuyo maadaama nin hiqaana waa yahay marka isaga qataada haddood hamaam ka warin aad aragtid sheekhi sheekh maxamed asoomaali oo aada u yaqaano xadiidka wuxuu dhihi jiray haddaad aragtid qata hamaam oo qataado ka warinaayo waa hamaam bin yaxya alcawdi waa kitaab oo maarata ardaydiisu ay ka qortay aada xadiidkii fiqhiga u yaqaan nin waxaa looga sheekay jiray sheekhaas wax soomaaliya badan wax ka bartana ma laha nin ethoobiyan hore ma aho wax ka barta ya xarabka ha xarabka wax ka akrin jira waa sheekh uthaymiin iyo ragga xadiid culamada sacuudiga oran saa xadiid ka bartay iyo ethoobiyaanka aada uga bartay sheekh muqbil xataa sheekhiisii xadiid ka bartay memar nin wuxuu ahaa baarica baarica oo cajaaib aad culimmada sacuudiga xarabka wax ka akrin jiraad wax uga bartay aad axaadiid iyo haddana faqiih shaafici isagoo xadiidkii bara marka nin etoobiyaana hoosho waxaan awal la dhihi jiro gaaristan joogi jiro dadka aada wax baray hamin oo dhinta la yarxamo haminaan soo zar nooga sheekayn jira sheekhaas oo dhihi jiray wuxuu culimmada kale ku dhaafa isagoo faqiih oo faqiih shaaficiga si fiican u yaqaan ayuu xadiidkan bartay aada cajiib ah nacam marka had ibnulheyca marka waxa weeye wax weyn ma galo inkastoo iska mutaabaco oo axaadiisus ictibaar ay leedahay oo isagu maarata axaadiisu mudarix maaha waxoogaha yani tasl laakiin hadda wax weyn ma u tara nacam eh. eh. xadiidka layidha ahlu beleda la kali noqdana mithaal waxay uga dhigaan eh, xadiidka abu daawud dayaalisi oo wariyey Ah, maya mhm. maya kii hore wuxuu ahaa sax can hamaam abu daawud ayaa la soo wariyay can hamaam binu yaxya alcawdi can qataada can abi nadrata can abi saciid lkhudri qaal amaranaa rasuul lah sal allau alay wasalam an naqra'a bifaatixati alkitaabi wamaa tayasara salaad inaan ku akrino xadiidka lam yarwi ilaa ahlulbasra un baa wariyey qaala alxaakim inahum tafaraduu bidikri almri fiih min awal isnaad ilaa aakhiri raggaasoo dhan oo wada reer basro waa nacam marka miaaladaas ayay maanta ma arkaysa ay uga dhigaan hadhow sharaxda iyo idinkugu taala insha allahu tacaala wlfardu xadiidka fardigaahi qismaan laba qaybood waaye fafardun mulaqan fafardun yakuunu mulaqan buu ahaada wa xukmuhu sabaqa wuu soo hormaro cinda shuduudi markaa nashaad kasoo sheekeynana oo saddexdii qaybood ibnu u qaybiyay walfardu binisbati fardiga oo nisbiga yacni fardi mudlaqa maan waxaad binisbati likida markii dhinacaas laga eego camal aada leedahay maa qayatow bihiqatin hiqaad ku qaydo waxaa tiri waa noo imaan doonaa xadiidkan wax hiqa ah damra bin saciida ka wariyay cid kale waa warisay ma garat laakiin waa noo imaan doontaa haddii wax fiqaa maana wax kale aysan warin fardi mutlaqo xoogaa ku dhowdhowyaha gaar ahaan weliba hadduusan ninkaas ictibaarba uusan usuubanba ober yahay gadaal nooga sheegi doona oo beledin dakartahu beledkaas maana cid kale ma warin marka leeda beledu dakartahu hadduu beledkaas asaaniid oo ku rag badan ay wariyaa waa fardi nisbi ah laakiin beledkaas laftiisa nin uu noo nisbiyay hadduu la kali noqday waxbay waa min baabi wax nin oo qabiilo ka dhashay waxuu sameeyo ma garatay ma garatay nin darteed qabiil loo nasib maxay dhihi jireen reer dameer aqashay qabiilo nin baa usoo jeeda dhihi jira soomaalida marka waa fardigii mutlaq ah laakiin maadaama ree ahlu basra uu yahy ama ree ahlu maka unbaa lam yarwi ilaa ahlu maka laakiin waa nin keliya markaasoo kale muxuu la mid yahay fardiga eesh mudlaqa waxba kama sokeeyo nacam hay walfardu binisbi maa qayadtahu bihiqatin waxaad ku qayday oo beledin dakarto beled aad sheegtay oo can fulaan hebel hebel unbaa ka wariyaa tir maala lam yarwi can maalik ila shaafici laakiin waxaa dhici karta xadiidkii duruqan u leeyaho maalik zuhri oo kuyiri zuhri cibaan saxaabi kale oo wariyey laakiin xadiid una aad tiri lam yarwi can maalik ila alqacnabi oo kidaa aada maalan aad tiri nacam naxwi qowlilqaa'ili oo aad tiri lam yarwihi can bakrin bakar maanta ma arkaysaa bin waail kama warin ilaa waail waail oo aabihiis waail bin daa-uda maahan ama waxaa tiri lam yarwihi hiqatun wanaxwi qowlilqaa'ili waaye lam yarwihi hiqatun ilaa damra ee damra bni saciid waa xadiidkii nabigu calayhi salaa slam qaaf iyo iqtarab inuu ciidii jumcada ku akri jiray ku akri jiray ciida ama lam yarwi hada gayru ahli lbasra ahlulbasra waxaanan ma adabarin sida xadiiska abu saciid alqudri uu yidhi wuxuuna faray <coughs> rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inaan faatixada iyo suura aan akrin naam marka wuxuu yidhi fa in yuriiduun markay ahlulbasra ay leeyihin ama ahlubeled ay leeyihiin fain in yuriiduun hadday u waaxidan mid oo min ahlihaa ka mida qof oo maanta ma arkaysa ahlulbasra kamida mida hadday u jeedaan fa in yuriiduun waaxidan min ahlihaa hadday ujeedaan tajawuzan un iska bannayn macnaha waa w mid ka mid a laakiin maxaa loogu nisbeeyey magaalada dhan waa tajawus sidii qabiilo wuxuu sameeyey nin wuxuu sameeyey qabiilo loo nisbeeyey fajcalhu ka dhig min awaliha awalka waa maxay fardi mudlaqa ah, wuxuu lamid yahay fardi mulaqahu lamid mid yahay haddaba iyadoo ahlulbasra leeyahay laakiin ulajeedada ay tahay nin un reer ahlulbasraa keligiisa la kali noqday muxuu la mid yahay eh, fardi mulaqa fajcalhu min awaliha walaysa mana ahaanino fii afraadihi ma garat yacni afraad اlxadiid xadiidka afraadihiisa annisbiy oo nisbi ahaa dacfun wax dacfiya maanta ma arkaysaa uguma sugnaanin min hadi اlxayfiya dhinacaas yacni kownu ou nin la kali noqday kownu beled ou la kali noqday ma garatay kownu hebel hebel ou kala kali noqday dhinacaas kama daciifayo laakiin muxuu ka daciifi karaa ninkaas la kali noqday haddii xadiidku uu maaragtay hiqo kale ay warin inuu isagana koo daciifo yahay ahlu beledkaas inay maaragtay ay yihiin eh, in qof loola jeedo keliyaho tajawuza qofkaasina oo daciif uu yahay adiga si kale inuu lagu yaciif noqdo maahane kownuhu fardi nisbiyo uu yahay daciifkuma noqonayo kamaa sida kownu fardi mudlaqa u yahay uusan daciif ku noqonayn ilaa min xaysiya kaloo maaragtay inuu qofka wariyey labdi oosa lahayn ma fahamteen yacni fardi nisbiyuhu yahay lacfu ma uga imaanayo dacfigu si kaloo ku imaan kara laakiin taas ugama imaanayo walaysa ma ahaanin fii afraadihi nisbiya afraaddaas oo nisbiga oo kala duwan lacfun lacfi kama imaanayo laha ma garatay dacfin oo lahaa iyaga usugnaaday min haydi lxayfiya ugama imaanay in la yihahdo ahlulbasra la kale noqday ama in la yidhaahdo maaragtay fulaana fulaan ka wariyey ama lam yarwihi hiqatun ilaa fulaan dhinacaas maaragtay ugama noqonaayo dhinac kale u yimaado maaha laakin idaa qayadtahu bihiqati markaad ku qaydiso taasuu mulaaxadooda hiqa haddaad ku qaydo weliba fa xukmuu xukunkiisa yaqrubu wuxuu u dhow yahay mima adlaqu fardi mudlaqa ah weliba waa sii kalo dhou yahay ninka markaa iqo ku qayday ninka daciifkaa la fiirina ma haddow sida ibnu lahiixa xoogaa shawaahidda iyo la qori karo mutaabacaad uu geli karo waxa weeye markaas waa kal cadan waa u dhow yahay laakiin bahal asagoo dhan matruuka haddii uu yahana eh, waa fardiska madloqa kalaa shay marka waa kala darajaad haddii la lam yaridqo ilaa fulaan ma ninkaas la wadaagsaday ahaa nin xoogaa maatay dacfigiisu muxtamal yahay ama laba dariiqoo kaloo dacfigood oo soo dhow yaho markii la isku kaba xasan noqonayo xadiidka quwi u xoojina ma garata hadduu xoogaa mutaabaco u shaahid oo u noqon karo haddii laakiin matruukiin iyo majbalaayo ay yihiin marka xadiidkoodu waxaawaaye kalaasha lamid laakiin idaa qayada daaka ay tafarudka bihiqati haduu ku qaylo fa xukmuhu xukunkiis yaqrubu wuxuu u dhow yahay mimaa adlaqahu wixii oo fardiga mudlaqa gaar ahaan ida hadduu ninka la wadaagsadayba ou eberkiisa oo laa yasalxu lilmutaabaca ou yahay waxbaba isma dhaabaan laakiin hadda sida xadiidkan qaaf ibnulahiica uu ku raacay maaragtay dariiqiisa uu ka yimid muxuu noqonaya marka isaga wax yar cadam waa dhaamaa sababto yaslux lilictibaar isaga intaas waan ugu filanta suman ku celiya marka was hal gabdhoo ku celiya isagoo dhan a ya walfardu fardigu qismaani laba qaybood waaye fa fardun yakuunu wuxuu ahaanayaa mutlaqan ayaa u qadaraysaa wa xukmu xukunkiisana sabaqa cinda shubi oo soo dhaqa walfardu binisbati iyo midka fardiga oo nisbigaha walfardu binisbati fardiga oo nisbigaana ma oon qayadtahu aada ku qayday ood ku xirtay bihiqatin ow beledinaan dakartoo beled aad sheegto maka iyo basra iyo madiina aw can fulaanin hebel hebel maahan hebel cid kale kama warin naxw qowlqaa'il oo yihi lam yarwihi ma warin xadiidkan can bakrin ilaa waaili maahan oo aabihiis ah maahan lam yarwihi hiqatu ma warin ilaa damrah maahan lam yarwi haadaa ma warin kayru ahli lbasra fain yuriduu haddii marka u deedaan markay ahlulbasra ahlumaka ay leeyihiin waaxidun oo min ahliha kamida ah tajawuzan majaas ahaan ahlulbasra majaas ahaan waay laakiin waxaa wariyey waa nin fardiya ah. fajcalhu ka dhig min awaliha mutlaqan hal ninoo ahlulbasraa wariyey ma garatay awalkeeda ka haddaba ninkaas hadda hiqo ou yahana hadda waxa weeye waa maqbuul haddou munkar ou yahana waa xadiidkii shalay kulbalxa bitamri abuzukeyr oo wariyo o kale nacam walaysa man ahaanin fii afraadihi nisbiya afraada oo nisbiga hadda aan wacdida aan shoogeynay dacfun dacfi lahaa iyaga xaggeeda uma sugnaanin min hadi lxayfiya dhinacaas laakiin idaa qayida idaa qayada hadii idaa qayada dheh qaa'ilkii hadduu ku qaydo daaka tafarudka bihiqati hadduu ku qaydo fa xukmuhu xukumkiisa yaqrubu mima adlaqa fardiga mutlaqaah u dhow yahay gaar ahaan goormuu aada ugu sii dhowaana markii ninkaas maarata lam yarwi ilaa hiqa kan kaloo wariyana uu eberkiisa oo matruuk uu yahay oo waxba uusan gelin markaas oo kale waa kalaasho lamid wallahu aclam sal alla ala maxamedha mucadalka waxaa laidin loogu joojiyay inaan inaan kitaabka ad la soo noqdo <laughs> nimankii qisada oo raggii sheegi jiray qisada meesha marka ugu macaan halkaana leeyihin soo kitaabka si aadna uga kala tegin mucalaqa laydin fariist ya ciyaar ciyaar wax su-aal casharadii hore maanta maadaama xoogaa safar Ah, hadda waa ka gaari waay wax hadda gooniho hadda waa iska dhaafan mar kale aan fiirnayna haddii oo intaan ka degana hmm. imaam sheekh ibnu qusayme ah. eh, imaam al sababta loogu bixiyay maxay tahay ah. wallahi lafdiga hadda sababtaas weli baxda iga baahan tahay eh, waxaan maqli jiray xataa sayeenka ahlushaykheynka xataa wax ka wariyo maada ardadoodiina waayo geeri dambeeyey wax saas marnaa maqlan wada laakiin waa soo baaraynaa wal wax loogu bixiy ya keena nin ahaay wax kalsa